بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد كتاب الجامع جامعي وكتابه جامع بمعنى وحوي وحو أرورنا يا أمو السكين يا آداب فربضا iyo axkaam fara badan oo kala duwan oo aan hal baab ahayn baabab kala gedisanah baabu ladabi aadaabtii buu baabu yahay aadaabta loo baahan yahay inuu ruuxu ilaaliyo muslimka iyo dhaqan wanaag can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi xaqu lmuslimi muslimka xaqiisa cala lmuslimi muslimka kale korkiisa uu ku leeyahay sittun lix weye lix weeyaan idaa goortii laqiitahu iltifaat baa ku jirta meeshaasoo waxaa la yidhahdaa iltifaatun min alkaybati ila alkhitaab yacni xaqa muslimka muslimka kale ku leeya waa lix markaasaa inta hadalkii la wareejiyey waa waxaa laga dhigay sidii isagoo adiga lagula hadlay oo kaleeto idaa goortii laqiitahu aada muslimka la kulanto fasallim salaam calayhi korkiisa waa xaqa koowaad waay haddaad la kulanto adoon salaamin ha dhaafin waidaa goortii dacaaka uu ku yeedhana fa ajibhu yeel yeedhidiisa yeeloo raac waidaa goortii istansaxaka uu naseexo ku weydiisto oo ku yidhaahda ii naseexee ila tali fansaxhu u naseexee wixii khayrka ugu jireed ogtahay si daacadnimo ugu sheeg waay waidaa goortii cadasa uu hindhiso oo faxamida allaha alla uu mahadiyo fashammithu ka farx u ducee yani duca ka farxisa ugu ducee waidaa goortii marida uu jirado fa cudhu booqo waidaa goortii maata uu dhintana faatbachu raac janaazadiisa raac iyo aaskiisa ka qayb galnooy rawahu muslim baa wariyey wa kadalika bukhaarina wuu wariyey laakiin wuxuu ku wariyey lafdi ah xaqu lmuslimi cala lmuslimi khamsun saasuu ku wariyey marka waxaan ku jirin riwaayada bukhaari waida stansaxaka fansaxhu taasi muslim baa iskale shanta kaluu bukhaari la wariyey macnaha riwaayada bukhaari sidoo kale riwaayo kaleo muslim uu soo saaray baa waxay leedahay khamsun tajibu lilmuslimi calaa akhiih yacni shan arrimood muslimkay ku waajibaysaa oo walaalkii ugu waajibaysa waxaana laga faa'iidaysanayaa lafdigaas in shantani ay tahay shay waajib ah oo xaqun xaqu muslimadaasi marna waxaa loo isticmaalaa shayga waajibka ah marna waxaa loo isticmaalaa shayga mustaxabka ah marka riwaayada muslim waxay xoojinaysaa tafsiirka dhahaya waa waajib arrimahan soo socda mid walba walbase khilaafkaa ku jira ayib qodobka koobaadi wax weeyaan idaa laqiitahu fasallim calayhi muslimka markaad la kulanto salaam ibn cabdilbar caleyh raxmat ullahi wuxuu soo guurinayaa culimmadu inay isku waafaqsan yihiin salaanta in ruuxa lagu bilaabay inay sunno tahay radinteedana inay waajib tahay yani ruuxa salaanta bilaabaya iyo bilaabistu waa sunno laakiin markii lagu salaamo inaad salaantii ka jawaabto waa waajib buu leeyahy sidaa culimmada u badan laakiin bacdu ahlilcilmi baa waxay qabaan xataa bilaabiddu inay waajib tahay raddiga waa loo badan yahay inaad radidood ka jawaabto inay waajib tahay maxaa yeele qur-aanka rabbi ku sheegay tabaaraka watacala waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha waa amarka shaarica amarka qur-aanka way macnaha ayib taasi marka waa salaanta waa salaantana assalaamu calaykum salaamatu muslimiinta assalaamu calaykum waa inta ugu yar waraxmatullaahi haddaad ku darsana siyaado waaye wabarakaatuhu haddaad ku darsana waa siyaado waaye saas way macnaha kolba inta ay dhan tahay unbuu ajirkeeduna dhan yahay toban iyo toban iyo toban soddon buu nabigu sheegay sal alay slam qodobka labaadi waxa weeye waidaa dacaaka faajibhu hadduu kuu yeedho walaalkaa yeedhigiisa yeel xaflad buu leeyahay munaasabad buu leeyahay aroos buu leeyahay waan soo marnay waan soo marnay baabkaasi maxaa waajiba maxaa waajibahay sidoo laysugu kale xaggan kusoo marnay waida istansaxaka fansaxhu waxa weeyaan marka uu naseexo kaa dalbo oo ku yidhaahdo yacni ii naseexee waxaa la rabaa sida aada wax u og tahay eed u aragtay inay dantiisu ku jirto si dacadnima inaad ugula taliso oon waxba ka qarinin leanna marka waa kish waman qashana falaysa mina waxaad ogtahay haddaad walaalkaa ka qariso baabu nasiixana aad joogto waad qishtay waay waad khayaantay khayaanaduna dabeecadda muslimiinta maaha marka waa waajib muslimiintu ay isku leeyihiin xadiidkii jariir bin cabdillahi albajali radia allahu tacala canhu ardaa wuxuu yidhi nebigu sal alay wasalam markuu beecada ila galeeyey beecada yani waxa weyaan heshiiskii ballantii waxyaaluhu ballanta igula galay waxaa ka mid ahaa wanusxi likulli muslim muslim kasta inaanu naseexeeyo marka qadaayaadka beecada uu nebigu kula gelayay saxaabadana arrimaha waaweyn bay ahayd inay weyn tahay waqtigar marka ilaa xadiidkii tamiin daari fi saxiix muslim ah, addiin nasiixa la yidhaahdaba diintii oo dhan waxaaba laga dhigay ina naseexata inay naseexa tahay baa diintii o dhan asaas looga dhigay macna ayib waidaa catasa faxamid allaha fashamithu waxay ku tusi ruuxu markuu hindhiso inay mashruuc tahay inuu yidhaahdo alxamdu lilah inay mustaxab tahayna culimmadu way isla ogol yihiin ayib oo amar buu nabigu ku bixiyey sal alay wasalam xaadiista abu daawud iyo keyrkii soo saaray min xadiis abi hurayra idaa catasa axadukum falyaqul alxamdu lilahi cala kulli xaal midkiin markuu hindhiso ha yidhaahdo alxamdu lilahi cala kulli xaal riwaayaadka qaarna ama xadiista qaarkoodna alxamdu lilah wuu ku gaabsan karaa alxamdu lilahi calaa kulli xaal hadduu ku darano alxamdulilah saas waa banaanta macna walyaqul lahu akuuhu aw saaxibuhu yarxamuka allah waa inoo soo socda markuu alxamdu lilah yidhaah maxaa loogu jawaabi doonaa isaguse muxuu dadka ugu jawaabi doonaa oo ku celin doonaa xadiiskeedu waa inoo imaan doonaa ayib marka inuu markuu alxamdu lilah yidhaahdo ha loo duceeyaa layidhi fashamidhu ah, amarku wuxuu faa-iideynayaa wujuub buu asalkiisu faa daahiriyadana sidaa ku tegay iyo maalikiyada qaarkood oo waxay leeyihiin haddii ruuxu uu hundhiso muslimka ah alxamdu lilaahina uu yidhaahdo ruuxa maqlayaayo inuu u duceeyo oo yarxamukallah uu yidhahda waa waajib bay leeyihin hadduu ka tagana waa dambaabaya aatim waay sidaasay odhanayaan waxaana laga qaadanayaa xadiidka uu soo saaray alimaamu albukhaari ou rasuulku yuri sal ly waslam ina allaha yuxibu alcuqaasa wayakrahu atafaa'uba allah wuxuu jecel yahay hindhisada hamhaamsigana waa necab yahay faidaa caqasa axadukum faxamid allah midkiin hadduu hindhiso oo uu alla mahadiyo kaana xaqan cala kulli muslim an yaquula yarxamuka allah waxaa xaq ku ah ruux kastoo muslima korkiisa ruuxaa hindhisay ee alla mahadiyey inuu yarxamuka allah ku yidhahdo xaq bay ku tahay kaana xaqan calaa kulli muslim wujuub bay faa'idaynaysaa marka daahirkiisa waxaa laga faa'iidaysan inay waajib tahay ruuxuu hindhisay oo alla mahadiyey in la yidhahdo yarxamuka allah daahirka xadiidkani macnahaasuu faa'iidaynaya ayib waxaa kaloo xadiidka mafhuumkiisa laga faa'iidaysanayaa ruuxu hadduusan alla mahadinin markuu hindhiso inuusan mudnayn in loo duceeyo marka uu mudanayo waa markii uu alxamdulilah yidhaha ayib hadduu alxamdulilah dhihi waayo ma mudna in loo duceeyo marka oo nabiga sal lla lay slam agtiisa nin baa ku hindhisay markaasuu alxamdulilah yidhi yarxamuka allah buuri mid kalea agtiisa ku hindhisay alxamdulillah muusabe nebiguna waa isaga aamusay markaasuu rasuulku yidhi hebel baa hindhisood u ducaysee anigana maxaad iigu ducayn wuxuu ku yidhi hebel ilaahay buu mahadiyey adiguna ilahay maada mahadin jawaab iska fudud bal waxaa ku sugan fi saxiixi muslim xadiidi abi muusa inuu nebigu yidhi sal lla alay wasalam idaa catasa axadukum faxamid allaha fashamituuhu ruuxu markuu hindhiso alla mahadiyo u duceeya فإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه حدوصا إلهي ما هذين هو دعيننا الحمد لله إذا هدو كتو إذن كنا هو دعيننا شبك ده حديث كما تنفون كلا فهم يا حديث بصريح كوا ونسكوا وعبسي معنا وإذا مريض فعده مركو حنون صدى بوقو أيضنا إني واجب تهي بعض أهل العلم باكو تغي جمهورتو سوحي قوا وعلمنا بضن كودن inay mustaxab tahay <clears throat> bal imaamu nawowi caleyh raxmatullah wuxuu soo guurinaya ruuxa xanuunsanaya in la booqdaayo inay mustaxab tahay waa ijmaakii xanuunsanaya uu u baahan yahay iyagu inay booqdaani oo uusan ka maarmin qoladaasi waa waajib lanna mariidka xanaanayntiisa iyo gacankuhayntiisii waa waajib waay dadka ay kuwaasi ku xidhan tahay marka booqashadoodii la joogidoodu waa waajib dadka kalea laga hadlaya ma mustaxaba mise waajib bay ku tahay inay booqdaan macna ayb waidaa maata fa atbichu ama fatabichu raac hadduu dhintana janaasadiisa ka gal sunno weeyaanoo waa ijmaac bay leeyihiin culimmada qaarkood in laga qayb galaayo inay mustaxab tahay ayna waajib ahayn wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi unduruu fiiriya ilaa man cid xaggii huwa isaguba asfala mid hooseeya a minkum xaggiin cidda idinka hoosaysa fiiriya انظروا فيريا الى man huwa عده ilaa man cidda huwa isaguba اسفل asfala midka hooseeya minkum idinka idinka hooseeya xagga abuurka iyo adduunyada waxaad haysataba kaa hooseeya kaas fiiriyo kaas wax ku wax ku qiyaaso wala tanzuruha fiirinina ilaa man cid huwa isaguba fawqakum korkiinna fi khalqi wad abuurka iyo adduunyadaba cid kaa koraysa waxa ku beeganino ha ku jaangoosanin kaa ka hooseeya kaa kaa hooseeya laakiin fiiri fa huwa kaas oo nadarka siirada noocaasa ayaa ajdaruu u xaqnimo badan oo ku habbooni badan anlaa tasdaruu inaydaan xaqirin nicmat allahi ilaahay nicmadiisa calaykum korkiina idinku nicmeeyey taasaa u dhawaasho badan oo ku habooni badan oo ku xaqnimo badan nicmo alla idinsiiyey inaydaan yasiin oo xaqirin oo idaan baraabin macnaha muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saaray lafdigan hadda inoo yaalla muslim baa soo saaray amaa lafdiga isku waafaqeen bukhaari muslim soo saaridiisu waxa weeye idaa nadara axadukum ilaa man fudila calayhi fi lmaali waalkhalqi a ah, midkiin markuu fiiriyo cid siyaado laga siiyey oo laga fadilay xagga abuurka iyo adduunyadaba ilaahay uu kaga ka fadilay oo kaga fadilay kaa markaad fiiriso falyandur ilaa man huwa asfala minhu ha fiiriyo haddana bal cidda ka hoosaysa miman fudila calayhi yacni waxa weeyaan kan kore markaad fiiriso xoogaa ku cajabiyo ood istiraahdo wallaahi kan waxa la siiyey in lagu siyaa fiicnayd ha maxaa adiga sidan lagu yeeli waayo maxaa xoolahan lagu siin waayo maxaa cilmigan lagu siin waayo maxaa quruxdan lagu siin waayo maxaa maxaa maxaa markay nafta ku dhahdo ku kaa hooseeya haddana fiiri abuurkii kaaga hooseeya adduunyadii kaaga hooseeya waxaad haysatay kaaga hooseeya cilmigii kaaga hooseeya markaad fiiriso midkan kaa hooseeya khalaas waad qanci sooma oo ilaahay hadduusan kanba kaa dhigin alxamdulilah sooma addoonkan waxyaalaha ilaahay nicmadiisa ku qanciya waxaa ka mid a intay dooniba ha dhannaatee adiga mar walba dad baa kaa liita mid dad baa kaa liita haddaad cayd tahay kuwa waxaa jira caydna ah naafana ah sooma haddaad naafo tahay naafanimadii kuwa kaasii daran baa jira wahaakada khalqiga ilaahay tabaaraka watacala aboorkiisiiyo ibni aadamku mar walba waxaad sheeganaysa kuwa kaasii daran baa jira adiga marka kuwa kaa korray ha fiirinina waxaad wax ku beegataayoo ku qiyaasataa kuwa kaa hooseeya kaa kaa hooseeya markaad fiiriso hadhi alxamdulilah ilaahaygaba halkaa aana dhiginba alxamdulilah ilah waad mahadsanta lixdeydii lixaadba haddaad siisa alxamdulilah sooma ha saasuya mid baa wuxuu ka sheeganaya gabdhaa laygu ibtiaayey gabdho meeshaa wiil sugaahay gabdho unbaaba laygu imtixaanay sheekh war gabdhuhu waa nicmo wey alxamdulilah way sama mid baan gabadh baad sheegaysaa xataa ilmo niskiina la siininba ilmo kala dhiman xataa lama siinin warkaso alxamdulilah ma marka ka kaa hoosay fiiri way mar walba haddaad dadka kaa koreeyo oo wax ku beegato waad wareeri laanna mar walba kuwaa kaasii koreeya sooma mar walba ku qanci maysid nicmo ilaahayna arki maysid mar walbana waad sii hanqaltaagiyo waa lagaa sii koreeyaa oo waxun baad sii higsanaysaa oo ma dhargeys nicmadii ilaahayna waad yafti wada xaqirisa marka nebigu sal lla lay waslam macnahaas way irshaadinaya macnaha وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت وحا ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحا ويدي عن البر وناجة والإثم يدمدك biriga iyo ismiga ayaa weydiiyey faqaala nabigu wuxu uhi sal ly aslam albiru wanaaggu xusnu khuluqi akhlaaq wanaagga waay wanaag haddaad maqasho waa akhlaaq wanaagga walismu dembiguna maa xaaka waa wixii xoqo waay waa wixii ku noqnoqda fii sadrika laabtaada oo wa karihta aad kahato an yatalica inay daalacdaan calayhi korkiisa annaasu dadku inay daalacdaan yani dadku inay daalacdaan maxaa laga wadaa dadku inay kugu arkaan adoo samaynaya ama ku dhex jira akhrajahu muslim baa wariy yacni shaygu inuu biri yahay oo wanaag yahay oo khayr yahay waxaa lagu gartaa waa wanaag waa akhlaaq wanaagsan qalbigaaguna waa ku degayaa maطma'ana ilayhi nafs wa sakana ilayhi qalbu waay wixii qalbigu ku xasilo oo naftu ku degto kaasaa biriga la yidhahda biri iyo wanaag oo dhanna wuxuu isugu yimaadaa xusnun khuluq buu isugu yimaadaa dhaqan wanaag iyo akhlaaq wanaag ismina waxaa la yidhaahdaa shayga qalbigaagu ku degi waayo oo samayntiisa iyo ka tegitaankiisa qalbigu uu ku noqnoqdo ma samaysaa ma iska daysaa ma samaysaa ma iska daysaa ayib lannu ma samaysaana naftii waa ku qancinaana ma ka tagtaana naftii waa yeelilada waa lagu soo celinaya isla markaa haddana samayntiisu way waad yaro dhibsanaysaayo inaad la dhuumato mooye dadku inay kugu arkaan ma rabta kaasi dembi wey isaga carar laanno maadaama lagu yidhi biriga iyo wanaaggu waa wixii naftaadu ku xasisho maxaa laga wadaa waa wixii xalaalnimadiisu kuu caddahay wa shaki uusa kaaga jirin waay amaa wixii kuu caddaan waayo oo naftaadu ay ku noqnoqoto sida wanaagsani ee dadaalku ku jiriyo ixtiyaadka isaga tag wuxuu la mid noqonaya marka waa nusuusta ixtiyaadka loo daliishado dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka Ah, wax marba hadduu shaki kaa galo ood hubi weydo xalaashiisa banaanidiisa marba haddaad hubi weydo isaga tag mid cad ood hubto raadi marka waxa weeyaan waa ixtiyaadka w leanna ixtiyaadka waxaa la yidhahdaa taqliibu jaanibi alxadri cala alibaaxa la yidhahda laba dhinac baa shaygan isku haysta bannaani iyo ma bannaana labadaasaa isku haysta labadaas hadday isku haystaan maxaa samayna marka waan hubi weyday waa ku cadaan waaye markuu ugu yaryahy waa shubahaad waay isaga waa dembi markuu ugu yaryahay dembiguu kuu jiidi sooma xadiiskii alxalaalu bayinun waalxaraamu bayinun sooma wa baynahumaa umuurun mushtabihaat xalaashu waa iska caddahay xaaraamtuna waa iska caddahay laakiin waxaa u dhaxeeya waxyaalo isu eg eg oo xalaashana dhinac uga eg xaaraamtana dhinac uga eg laa yaclamuhunna kaiiru min annaas in badanoo dadka ka midana ayna garanaynin oo aqoonin khaasadaa yaqaana laakiin caamadu ma garan karaan wuxuu nabi sal l faman ittaqa shubuhaat faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi waxyaalahaas kuu caddaan waaya ee dhinacna xalaasha uga eg dhinacna xaaraanta uga eg ruuxii iska ilaaliya diintiisa iyo cirdigiisaba fayoobi buu u raadiyey diintiisa iyo cirdigiisa waa u nabadgelaya waman waqaca fi shubhaati waqaca fi lxaraam wixii u hubi waaye u cadaa waaye ruuxi iska dhex jiidana xaaraamtiibuu ku dhaca markaasuu nabigu tusaale ka bixiyey sal alay aslam tanoo kale weeyaano ismigu waa wixii aad hubi weydo inaad iska dhex jiidho wix marba haddaad hubi weydo cagsiga istaaji dib uga bax waxaad hubto oo kuucad ka ah kasabka tijaarada ganacsiga beeca cunidda cabidda kulabisashada gaadiidka dhigashada kulli manaafacaadkoo dhan waxaad dubto samee waxaadan hubinna ka saasuu xadiisku ka hadlaya marka وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري إذا قلت كنتم أغهاتان ثلاثة صدح فلا يتناجى فلا يتناجى يينا كود أما يينا فقل اثنان لو دون الآخر كالكلة لأنت ama kakale sokadiisa isagoon kale la joogin labayayna gooni u faqin oo gooniyayna isula bixin saddex markaad tihin xataa takhtalituu ilaa aad ku dhex darmataan oo dhex gashaan binnaasi dadka ilaa dad kale intaad dhex gashaan saddexdiinnii aad afar noqotaan ama ka badataan oo dadku markaa bato laba markaa waad isla bixi kartaan xataa takhtalituu ilaa aad dhex gashaan binnaasi dadka ilaaad ku dhex darmataan min jli sababtu waxa weye min jli anna daalika arrinkaas yuxsinuhu walaalka aad ka faqaysaan ayuu murug gelinaya cillada iyo sababtu waxa weye loo diiday walaalkaa aad ka faqaysaaneed gooni uga uga baxdeen isaguna meesha goonidaa taagan sheekh mahagaasan ruuxaasi goonida u taagan taaganeed goonida uga baxdeen ayaa arrintaasi murug iyo walbahaar gelinaysa laanna ma garanayo isagaa loo faqaya markaa isaad gooni usonaa bacdan gacanta isqabsataan halkaa istaagtaan oo afka issaarsaartaan isagiina keligii meesha taaganya shaydaan muxuu ku leeyahy war nimankan faqahaya amayba adig kuu tashanaya sooma min ajli ana dalika yuxzinuhu faqaasi walaalkiinbuu murug gelinaya marka walaalkiin ha ka murginina wey saasuu yahay muttafaqun caleyh bukhaari muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna limuslimi buu usugnaaday tanaajiga waa faqa ama koodidda dadku intay gooni u baxaan inay si hoose iyo maqal hoose u sheekaystaan ayib inay si hoose u sheekaystaan qur-aankaa tilmaamayo dadku si ahaanteedaba waxa ay ku faqayaan hadduu yahay wax bannaan way faqi karaan yaa ayuha aladiina aamanuu ida tanaajaytum falaa tatanaajaw bilismi waalcudwaani wa macsiyati arasuul dembi iyo xadgudub iyo rasuulka caasintiisa ha ku faqina wa tanaajaw bilbiri waataqwa wixii khayr ah wixii alla ka cabsi ah wixii shareecadu ogosha ku faqa markaasaa sidii loo sii waday waxaa la yidhi inama annajwa min ashaytaan liyaxzuna aladiina aamanuu وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله فقط طبعا وكان حديث كهل يواه إنها تروح ماشي تقتكتان الله بقى قوني إسولا بحدا الشيطان كيك أحد محو الشيطان كو إذين فريا أرنتا إذين قلينيا ليحزن الذين آمنوا ضد ولا لها أكتكتان إن أمرق قليو دونيا وقلبي قودا وح قليو وماشي إسماعيل قلبي كالتشيسدو اسكو كيندرو saasuu shaydaanku doonaya ah, saasuu shaydaanku doonaya marka waxaa la leeyahay ha ka faqina xadiisku marka wuxuu faa'ideyn macnahaasuu faa'ideynaya wuxuu faa'iideynayaa inay xaaraam tahay markii saddex leeyahay mid inta gooni looga baxo labada kale inay gooni u faqaan hadday sidaas doonayaan waa inay dad kale dhex galaan ama dad kale u yimaadaan kii ay ka tageen dad kale kaga dhex tagaan markaa labadoodu gooni isula baxaan waxaa kaloo laga faa'iidaystan daahirkiisa hadday dadku saddex ka badan yihiin oy laba ka mida ah gooni u faqaan labana isaga tagaan okay waay mishkil male waxaa la diidan yahay hal ruux in goonidiisa looga faqo oo laga tago taasaa la diidan yahay macna ayib wakti walbana daahirka xadiisku waa faa'ideynaya zaman kasta ama safar ahaada ama xadar ahaada xilli oo dhan sidaana waxaa ku tegey culimada alimaamu maalik iyo asxaabu shaafici iyo jamaahiiru lculamaa baa sidaas qaba saas way macnaha an ibni cumara radi allahu canhumaa qaala kadalika waxaan dhib lahayn haddii aad idan weydiisataan haddii labadii nin rab inaad gooni isula faqdaan walaalkii aad ka faqayseen haddaad gooni aad idan weydiisataan oo tidhaahdaan ma noo ogoshahay oo isagu markaa uu idin idmo ayadana dhib maleh saas maan ayb wacan ibni cumar radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal ly slm rasuulku wuxuu yidhi laa yuqiimu ma istaajiyo alrajulu ninku alrajula ninka kale ma istaajiyo min majlisihi meeshuu fadhiye kama istaajiyo waa khabar laakiin waa bimacna nahyi waay yuusan ka istaajinin waay uma kadibna yajlisu uu fadhiisanayo fiihi meeshii uu ka kiciyey uu fadhiisanayo walaakin tafasaxuu laakiin ha walaakin tafasaxuu tafasaxuu watawasacuu waa isku macno walaakin tafasaxuu isu isu isu isu banneeya watawasacuu isu waasiciya bimacnaa kala durka oo intii aad meesha ruuxa uga kici lahaydeen ha uga kicine meeshiina idinkoo fadhiya isu waasiciya oo kala durka oo meel u banneeya meeshii ruuxu fadhiisan lahaa u banneeya wey macana ayib muttafaqun caleyh bukhari muslim baa wariy xadiidka daahirkiisa waxaa ka muuqdahay oo laga faa'iidaysanayaa nahyiga daahirkiisa inay xaaraam tahay ruux meel fadhiyo kaaga soo horreeyey intaad dul timaado inaad ka kacsato kadibna adigu aada fadhiisato ayib laakiin waxaa la ogol yahay in laysku durdurko oo laysu banneeyo iyadoo ninna la kicinin a gacal isma cidhiiriyo in markaa laysku durdurko ruuxii meel loo banneeya taasay sharecadu u saas way daahirka nahyigu wuxuu faa-iideynayaa taxriim buu faa-iideynaya waana sida laga fahmayo wey macnaha waxaana soo gelayaa ruuxan aad kicinayso eed meesha ka kicinayso maadaama uu kaaga soo horreeyey soo horraynta uu kaaga soo horreeyey ayuu meesha ku yeelanayaa intifaaceeda waxyaalaha dadka ka dhexeeya oo dhanna sidaasaa lagu yeeshaa masaajidka oo kale muxuuaha meelaha caamka oo kale eh, ruuxu imaanshaha uu kaa hor yimid buu meesha ku yeelanayaa marba hadduu kaa ah hor adoo gadaal ka yimid iiga kac ma soconayso xataa madaxweynen ahow xataa wasiir ahow xaq uma lii dadka inaad meeshooda ka kacsato war mee iga yara durdurko bal meesha meel iiga baneeya dhe kaca inta la dhihi maya lamaanka bal ruuxa sidaa jecel oo dadku inay u istaagaan oo meesha looga kaco oo muxuu ahaayey waa halis ah, halis waa man xaba an yatamasala lahu nnaasu kii xadiiska nabiga xadiis mucaawiya ha man axaba an yatamasala lahu nnaasu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min annaar ruuxa jecel inay dadku isu taagtaagaan oo markuu soo galaba loo kaco oo haddaan loo kici uba xanaaqiba war maxaad la xanaaqi maxaa laygu istaag waaya buu le ruuxa jecel inay dadku u istaagaan nebigu wuxuu uhi sal lay aslam naarta meeshuu ka geli lahaa ha sii diyaarsado naartiisu meel bay taallaa taas wey macana laanna addoommadu inay adiga kuu istaagaan maahee ilaahay baa tabaaraka watacaala weynaynta iska leh adugu addoon baata saas wey hadduusan isagu dalbanin ma loo istaagi karaa weynayn waa masale khilaafiya qadarin ahaan ixtiraam ahaan ma loo istaagi karaa waa masale khilaafiya cinda salaf oo qaarna waxay yidhahdaan maya qaarna waxay dhihi jireen haddii ay taqdiir iyo ixtiraam iyo qadarini ay tahay bacd alaxaadiis baa jirta oo markaa way ruqsayn jireen cabdullahi bni cumar radi allahu tacala canhu ardaa waxaa ka sugan kama fii saxiixi muslim inuu ciddii majliska uga kacdo meeshuu fadhiya xataa uga istaagan muusan fadhiisan jirin saasmaamulimtaasay kusuganta idaa qaama lahu rajulu min majlisi lam yajlisu markuu soo galo haddii nin uu meesha uga kaco maba uusan fadhiisan karin muusan fadhiisan jirin meel kale u dhaatan jirin ninkii ama uu ku noqonay ama ku kala barsa isagay jirtaa macnaa ayib keliya waxaa la ogol yahay hal xaalay xaadiisku soo reebtay halkaa xaalo waxa weeye ruuxa meesha isagoo u soo horreeyey haddii intuu ka kacay dan ama weysadu ama musqul ama dan dhow uu ahday kadibna uu soo noqday intuu maqnaana meeshiisa aad sii fadhiisatay wuu kaa kicin karaa markaas isaga xaq u leh waxaana laga qaadanaya xadiidka fii saxiixi muslim nabigu uri sal lla alay slam man qaama min majlisihi uma rajaca ilayhi fahuwa axaqu bihi ruuxii meeshuu fadhiyey ka kaca haddana usoo soo noqdoo meeshii ku soo noqda isagaa cid walba uga xaq leh laakiin waxay leeyihin culimmadu waa kicifaanka yasiirka ah dan yar oon fogeen yuu aaday waa soo musqulaysanayey soo weysaysanayey dan yar buu aaday kadibna waa soo noqday متفق عليه البخاري ومسلم رسول الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وفوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه. يعني اسكولده اسكولده iyo goobaha waxbarashada waxaad markaysa eh, caruurta waxaa lagu tarbiyeeyaa inay macalinka isu taagaan oy heermasterka iyo princibalka u istaagaan oo marti markay u timaado istaagaan tarbiya sayia ah way waxaas tarbiya xun waay tarbiya fiican ma istaagiddaa in dadka loo is istaaga ilmaha la barayahay tarbiya saxsan maa meeshooda iyagoo fadhiya ilmuhu wixii salaan iyo salaanka qaadida iyo ixtiraam iyo in la baro mooye laakiin macalin u istaaga sax maa masale saxsan maa an ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxu uhi qaala rasul lah sal lay sl rsulku wuxuu yidhi idaa goortii akala uu cuno axadukum midkiin طacaaman cunto falaa yamsax yuusan masixin yaddahu gacantiisa yuusan masixin oo yuusan tirin ah, yani waxa weeyaan waxyaalihii shukumaankii iyo maryihii iyo tishigii iyo waxyaalihii lagu tirtiri jiray gacanta ha ku masixin gacanta ha tirtirin xataa yalcaqaha ilaa uu muxuu ah leefleefo ow amase yulciqahaa ama uu leefleefsiiyo muttafaqun caleyh bukhari muslim baa soo saaray gacanta markaad ku cuntayso ilaa wixii ku soo haray iyo cuntadii saarsaarnayd iyo ama adigu aad ka leefleefto ama cid kaleeta aada leefleefsiiso gacanta hana dhaqin hana tirtirin saas maana hana dhaqin hana tirtirin yalcaqahaa waxa weeye markaad adigu leefaysa waay oo gacantii wixii kusoo hadhay adigu aad ka leefaysa waay yulciqahaana waxa weeye waa markaad cid kale leefsiinaysa waay ilmahaaga xaaskaaga reerkaaga wahaakada cid kaleeta haddaad leefsiinayso yulciqahaa marka waxaa la diidan yahay wixii kusoo hadhay gacanta in ama dhaqitaanka la raaciyo ama marada lagu tiro ama saasaa la diidan yahay waxaa la rabaa inaad cunto in la intifaacsado la doonay leesh lianna waxa nabigu waa cileeyey sal alay slam wuxuu ku cileeyey cuntadaada aada cunayso barakaa ku jirto barakadiina garan maysid meeshay kaga jirto waxaa dhici karta midda dhulka ku dhacday inay barakadii raacday saas daraaddeed ha ka tegine midda dhulka ku dhacday intaad nadiifiso cun wixii gaali ka tirtir cun waxaad dhici karta midda saxanka ku hadhay ee meesha aad kaga kacaysaan inayba barakadii ku hadha ayadana ha ka tegi midda gacantaada ku taalle ee doonayso inaad tirtirto ama aad masaxdo ama aad dhaqdo yaa laga yaaba barakadii inay la socoto sidaas daraaddeed barakadu yayna ku seegine meel kasta cuntada gashaayo raadiyo xabadaha kaga teg markaasaad barakadii heshay haddii kale barakadu inay ku seegtaa dhici karta ila shay walba barakada muhiima fii saxiix muslim bay ku sugan yahay xadiidka dhahaya nebigu sal alay waslam amara bilacqi alasaabic nebigu wuxuu amray gacmaha in la leefleefo wuxuuna nebigu yidhi inakum laa tadruuna fii ayi acaamikum albaraka ma ogidin cuntadiinna midka barakadu ku jirto saas daraaddeed gacanta muxuu ahaay cuntada ku hadhay barakadii inay ku jirtaa dhici kartee muxuu ahaay ka faa'iidaysa wa ayib riwaayo kaloo muslim waxay leedahay nebigu wuxu uhi sal lay slam idaa waqaca luqmatu axadikum midkiin luqmadiisu markay dhacdo dhulka kaga dhacdo falyumit maa kaana biha min adan ah, wixii dhib ee gaadhay ha ka tiro wixii xumaan ee gaadhay cuntada ka tir ka baabi walya'kulha ha cuno walaa yadachaa lishayaan shayaanna yuusan uga tegin shayaan ha isku cayilinin cuntana ha isku siinin markaad daadaadisood korfadhisood meesha kaga tagto ninkii odaygahabaa ka dharkaya markuu ka dhargana meel fog ba aadi maayo adigunbuu kugu soo jeesanay ah, marka cadowgaagaas ku cayilini sooma shaydaan ha uga tegin buu nabig sal lay slam walaa yamasa yadahu bilmindiil gacantaada ha taabsiinin mindiilka mindiilka waxaa la yidhaahdaa shukumaanka shirka markaad qabaysato laysaga masaxana waa la yidhahda kan gacanta aan ku tirtiranana waa la yidhahda oo markaa la cunteeyo gacanta laysaga inkajiyo xataa yalcaqa asaabicahu fainahu laa yadri fii ayin kaanat ilbaraka cuntadaas meeshay barakadu ku jirta ma taqaanide muxuu ahaayey cuntada daadatayna ha ka tegin midda gacantaada ku hadhayna muxuu ahaay ha ka tegin taxeerada ku hadhayna ha ka tegin saas way macana وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده ليسلم هالسلام الصغير cala alkabiiri mid ka weyn korkiisa ha salaamo nin weyniyo ruux weyniyo ruux yar baa iska horyimid ama kulmay koodee baa salaanta bilaabay ka yari ha bilaabo midka da-da yar salaanta ha bilaabo ka weyn ha ku bilaabo ayib walmaaru midka marayee socda ha salaamo cala midka fadhiya ha salaamo adugu jid baadaysa waa socotaa ruuxna meeshuu fadhiyaa midka socda ayaa la rabaa inuu salaanta bilaabo assalaamu calaykum ka fadhiyana uu ka qaado waalqaliilu tirada yari ha salaanto cala alkasiiri tirada badan korkeeda ha salaanto dadka yaree tirada yar ayaa salaanta bilowgeeda iska lahoo dadka badan ku bilaabaya ayib muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saaray wa fii riwaayatin oo limuslim u sugnaatay waxay leedahay waalraakibu midka gaadiidka saarani ha salaado cala almaashii midka lugaynaya lugta ku socda adigoo gaadiid saaran ruux lugaynaya haddaad kulantaanna adiga gaadiidka saaran baa la rabaa inaad salaanta ku bilow bukhaari muslim baa sidoo kale waxay soo saareen lafdi kaluu leey yusallimu alraakibu cala almaashi waalmaashi cala alqaacidi waalqaliil cala alkaiir waxay kutusaysaa marka xadiiskaynu soo marnayoo muxuu ahaayey muslimka xuquuqda isku leeyihin inay isa salaamaan seebaa salaanta loo kala leeyahay markii la kulmo waay saas maana marka ka yar yaa salaanta bilaabaya tartiibkaa in la ilaaliyana waa sida mustaxabkee fiican wa haddiise tartiibkaa laga baxo oo odaygiiba uu salaanta ku bilaabo kii yara oo kii muxuu ahaayey fadhiyey kii socday uu kii fadhiyey ku bilaabo oo tiradii badnayd ay salaamta ku bilowdo tii yarayd oo kii lugaynahaya kii gaadiidka saarnaa uu ku bilaabo oo la dabagediyo culimmadu waxay leeyihiin salaamtu waa asaxaysa laakiin waxaa laga tegay sidii fadliga badnayd sidii fadliga badnayd ficlayd unbaa la khilaafaye laakiin salaantu waa asaxaysaa waa sax wey macna saasay leeyihin ayib tartiibkaasi marka cinda aljumhuur istixbaab weeye haddii la cagsiyana khilaafu lafdal un weyn mooye waa jaa bay leeyihin macna ayb wa caliyin radi allahu canhu qaal an caliyin radi allahu canhu qaal an aliyi soo ayb wacan caliyin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu lahi sal lay slam culimmadu cilooyin bay sheegaan markay leeyihiin xoogaa waxay raadiyaan maxaa loo yidhi ka yar ka weyn ha salaamo maxaa ku jira meesha xikmadda ku jirta maxay ta xoogaa adugu xika mustanbata ah iyagu culimmadu ay la soo baxeen oo fahamkooda kula soo baxeen wax mansuusa ma jiro waxay leeyihin maalan ka yarkoo kale wuxuu u salaamayaa tawaaducan ah, yani hoos buu isu dhigayaa midda labaad ka weyn iyo ka yar hadday kulmaan ka yar baa ixtiraamka lagu leeyahay ah, ka weynna inuu ka yar u naxariistaa lagu leeyahay baabku mar hadduu baabulixtiraam yahay marka waa in salaanta ka yari bilaabo oo ruuxa duqa ka da'weyn uu ku bilaabo waa laysa mina man lam yuwaqir kabiirana wayarxam yarxam sagiirana wa ah. ka kaa yarna waxaa la rabaa inaad il naxariiseed ku fiiriso ka kaa weynna waxaa la rabaa inaad ku fiiriso il qadarin iyo ixtiraam inaad ku fiiriso ayib ka socdo ka fadhiyaha salaamana waxay leeyihin xikmadda ku jirta waxa waaye ruuxa socdaayo kor buu ka yimi ruux dad guri le galay galayoo kaluu ka dhigay dee guri haddaad soo gasho dad fadhiyo aad u timaadana dee adaa lagaa rabaa inaad dadka salaamto sida qur-aankuba tilmaamayba guryaha haddaad galaysaan salaama soolamanih fii suurati nuur saas weyaan wahaakada xikam noocaasoo kale abay culimmadu ayay sheegayaan laakiin wax mansuusa maehe waa un istinbaad wacan caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasul sal lay slm rsulku wuxuu yidhi yujziu waxaa gudaya can kooxda wada jirta idaa goortii maruu ay soo maraan an yusallima inuu salaamo axaduhum midkood inuu salaamaa ka gudaysa daddan oo wada socdo wada jira midkood hadduu salaamo intii kale inay salaamaan laasim kuma ahee kaa salaamtiisaa ka gudaysa iyaga hal ruux baa u salaamay wayna wada socdaan ayib yujziu waxaa gudaysa caniljamaacati dadkii wada jiray iyo kooxda idaa goortii maruu ay marayaan dad ay soo maraanoo inay salaamaan la rabo waxaa ka gudaya an yusallima inuu salaamo axaduhum midkood inuu salaamaa ka gudaysa halka mid oo iyaga ka mid a ah hadduu salaamo intii kale waa ka dhacaysa wayujziu waxaa gudaya can jamaacadii la salaamayna koox iyagoo abaa la wada salaamay wayna badan yihin kuwaana waxa xaggooda ka gudaya an yarudda inuu radiyo axaduhu midkood inuu salaamta qaado oo radiyaa kaga filan oo ka gudaysa idinkoo sidan u fadhiyo oo kooxan haddiinta la yimaado laydin salaamo hal ruuxu calaykum asalaam uu dhaho intii kale isagaa salaamtiisa idinka guday way rawaxa wariye axmedu axmed baa wariyey walbayhaqiyu sanadka xadiidka waxaa ku jira in la yidhahdo saciid ibnu khaalidin alkhusaaci oo daciif ah saas daraadeed baa imaam daara wuxuu yidhi xadiidku hayru haabit ma sugna buur mundiri baa sidoo kale ninkaa daciifka xadiidka ku cileeyey lakin asheikh albani caleyh raxmat ullah istadhara taxsiina alxadiidi bishawaahidihi isagu waxaa xoogaa uu u iishay xadiidku shawaahid buu leeyahay iyo xadiis kaleo u markhaati kacays oo mid walba goonidiisa dacfi ugu jiro laakiin isxoojinaysa buu way isxoojin kartaa xasan ligayrihi buu marka gaarsiinaya sheekh albani caleyh raxmat ullah muxuu xadiisku wuxuu faa dadku hadday wada jiraan oy wada socdaan midkoodna uu salaamo salaanta uu gudbiyo intii kale inay iyaguna salaamaan laasim kuma ah leanna kifaaya ahayd isagaa kaga filan sidaana waxaa qaba culimmada badankood waxaa la mid ah haddii la salaamo oo salaantii la rabay inay radiyaan mid iyaga ka mida uu radiyo ayadana way ku filan tahay inay wada radiyaan laasim ma aha sidaana sidoo kaleeta jumhuurtaa qabto wa canhu radi allahu canhu qaala wuxuu yihi wa canhu meeshaasi waxaad moodaa can caliyin inuu yahay saaste maaha wa canhu can abi hureyra waa wa canhu can abi hureyra wa canhu damiirka maxaa qoreen wa can abi hureyra ma idin qoreen hadduu sidaa qorayo waa saxya wa canhu abu hureyray u noqonaysaa laakiin daahirka hadda sidaa markay tahay canhu saxaabigii ugu dambeeyey xadiidka ugu dambeeyey lahaa inay u noqotay ahay wa canhu can abi hurayra ah, abu hureyre waxaa laga weri radiallahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuululahi sal lay sl rsulku wuxuu yidhi laa tabda'uu ha bilaabina alyahuuda yahuuda iyo walannasaara nasaaratoona bisalaami salaanta ha ku bilaabina asalaamu calaykumta ha ku bilaabina waidaa goortii laqiitumuuhum aad la kulantaan fii ariiqin jid aad kula kulantaan fadaruuhu u dhibaato geliya ilaa adyaqihi jidka midkiisa cidhiiriga badan cidhiiriga badan u dhibaato geliya iyagu kaa hamaray ka waasica idinku mara akhrajahu muslim baa soo saaray xadiiska waynu soo marnay soo marnay meelaan fogeyn baynu ku marnay ayib kitaabu ljihaad baan kusoo marnay waxaa laga faaidaysanaya xadiidka inaynan bannaanayn gaalka in aada salaanta ku bilowdo gaalkaasi ama xarbi ha noqdo ama dhimmi ha noqdo ama mucaahad ha noqdo noocu dooni ha noqdo salaam kuma bilaabi karto xadiisku tilmaamay waana sida ay culimadu badankood qabaan ayib badankood waxay qabaan inaysan bannaanayn culimada shaaficiyadu qaar ka midana waxay leeyihin waa karaahiyo laakiin bacdu ahli baa waxay leeyihiin haddii salaanta uu ku salaamay aynan habaar ahayn ood hubto waxaan ujeedaa haddii muxuu ahaayey aada aad aad aad rabto inaad salaanto way kuu banaan tahay assalaamu calaykum waad ku bilaabi kartaa wax dheerin cilmi baa qaba laakiin waa khilaafu daahir xadiis xadiiska daahirkiisaay ay khilaafsan tahay laakiin waa masale khilaafiya xadiiska daahirkiisa wuxuu rajaxayaa inaysan banaanaynoo laa tabda'u nahyigu wuxuu faa'iideynayaa taxriim ayib taxriim buu faa'iideynaya salaanta laga hadlayo leeyahay ha ku bilaabinana horay baan uga soo hadallayoo waa salaamta sharciga ah waa salaamta sharciga ah oo assalaamu calaykum taawda laakiin salaanta kaleete iska curfiga ahee dadku markay isu yimaadaan ay isa salaamaan taa iyada ah lagama hadlayo culimo badan baa waxay leeyihin middaasi muxuu ahaayey dhib ma leh luqadaha kale salaamaha kale qaababka kale laysu salaama ama assalaamu calaykum way wax laga hadlaya lianna assalaamu calaykum salaan keliya ma ahee waxaa ku jirta ducaa ku jirta ducadaana ma mudna assalaamu calaykum macnaa waxa weeyaan nabad korkaaga ha ahaato adduun iyo aakharaba korkaaga nabadi ha ahaato salaantaa marka ma laha salaantaa waxaa iskale ruuxa iimaan kale keliya saas daraaddeed ayagu waxay leeyihiin waalsalaamu calaa man ittabaca alhudaa baa laleeyahay asalaamu calaa man ittabaca alhuda hanuunka haddaad raacdaan ood tawxiidka qaadataan ood rumaysaan markaa unbaad salaanta leedihiin waay nabiga waraaqdiisii markuu hiriqla u dirayna saasa iyadana ka muuqata ah, min muxamedin min abdmaxamedin rasuuliillah ilaa hiriqla cadiimi ruum ah, salaamun calaa man itabaca alhuda saasuu nabigu uri sal lay salaamu calaykum ma dhihin salaamu calaykum ma dhihin salaamu calaykum marka la dhihi maayo laakiin haddaad dhahdo iska waran dhib male saas ah, maxaa lagu bariyey iska dhe ah. luqadii kaleed adigu ku salaamaysaa u jirto taa lafteeda culimmada qaarkood ku dhagay waxay leeyihin inay dani kugu qabata mooyaane ha ku bilaabi siduusan u dareemin nooc tawadud ah, ah tawadud macnaa isjeclaysiin iyo isku dhadhajin iyo si uusan u dareemin ha ku bilaabin bay xataa qaarkood ka doodahayaan xataa salaamaha kale iska curbiga iska caabiga laakiin taa iyada wax mancinaya ma jiro marka la leeyahay gaalada salaanta ha ku bilaabina waxaa laga wadaa markay gaalo keligooda yihiin laakiin haddii meesha gaaliyo muslim isku dhex jira yihiin meel baa la wada fadhiyaa meel baa la wada joogaa gaaladii iyo islaamkii baa isku dhex jira waa salaami karta waa salaami karta markaa adoo u qastaya markaa muslimiinta u qastaya ah, si guud baad assalaamu calaykum wama dhihi karta waxaa laga faa'idaysanayaa masalada iyada xadiidka usaamatu ibnu zayd fi saxiixayn wuxuu yidhi rasuulku sal lay slam wuxuu soo maray calaa majlisin fiihi akhlaaqun min almuslimiina waalmushrikiina cabadati alawdaan waalyahuud nebigu wuxuu soo maray dad fadhi wada fadhiya oo isku dhex jira muslimiin iyo mushrikiintii sanamyada caabudi jiray iyo yahuud bay isugu dhex jiraan fasallama calayhim markaasuu nabigu wada nabigu salaam sal ah, alay majliskii wada fadhigii la wada fadhiyey assalaamu calaykum buu ku yidhi marka gaaladu markay goonidooda yihiin baan la salaami karin laakiin markay muslimiinta ku dhex jiraan majlis la wada fadhiyo golo la wada joogo shir la wada haysto assalaamu calaykum waad dhihi karta in badan bayna dhacdaa marka taasi dhib male iyada ayib mushkilo male waad salaami karaysa haddii uu ku salaamo xadiidkani muusan ka hadlin hadduu ku salaamo salaamta laga qaadi karaa xadiistu waxay faa'iideynaysaa hadday ku salaamaan wa calaykum baad uga jawaabaysaa akaru culamaana sidaasay qabaan oo waxay leeyiin wa calaykum ugama badin kartid waxayna ku timi saan horeyba usoo tilmaanay nebiga sal lla alay waslam intay u yimaadaan yahuuddu bay rasuulka waxay u qarin jireen assaamu calayka assaamu assaamu iyo assalaamu way isu yareegyihin sooma marka assaamu way u qarin jireen saamkana waxa waa geerida Ah, geeri korkaaga ha ahaato waa habaar sooma marka nabigu sal lla alay wasalam waa ku baraarugay caaisho meesha joogtay baa iyada lafteeda ku baraarugtay markaasaa waxay tidhi wa calaykum assaamu waallacna ah, korkiina geeri iyo lacnadilo ha ahaata bay tii markaasuu nabigu caaisha u kaadi ah, caaisha u kaadi ilaahay rifqi jecel yahay afxumada iyo tafaxushkana alla ma jecla markaasay ti rasuul ilahi ow nimanku waxay dhaheen samada maqlid oo maxay dhaheen assalaamu calaykay ku dhaheen waa ku abaareen anigu waxaan ugu jawaabay samada maqlidin buu ah, ku yidhi wa calaykum baan aniguna ku yidhi wacalaykum macnaheedu maxay tahay idinkana korkiinna ha ahaato waa bimacnaa idinkuna korkiinna ha ahaato anna waan dhiman idinkuna waad dhimanaysaan sooma ma cid baan dhimanaysa ruuxaas ku tidhaahdo dhimo miyaad habaartay ruuxaad dhimo ku tidhaahdo maadaan habaarin ilana wuu dhiman doonaa sooma dhimo adiguna unbuu ku dhihi waynaga dhaxaysa waa intaa laakiin wa calaykum assalaam in la yidhahdo salaamta loo raaciyaa la diiday lakin wa waa la dhihi karaa ayib wacanhu radi allahu canhu abu hureyre waxaa laga warin qaala inuu yidhi idaa goortay catasa uu hindhiso axaduku midkiin falyaqul ha yidhaahdo alxamdu lilah walyaqul ha yidhaahdo lahu isaga akuuhu walaalkii ha ku yidhaahdo yarxamuka allah allah kuu naxariisto walaalkiisa maqlayana sa ugu duceeyo waa falyushammithu somayna soo mar yushammithu tafsiirkeedu waxa waaye waliyaqul lahu yarxamuka allahda waa duco lagaga farxinayo waliyaqul lahu ku dhaho akuuhu walaalkii yarxamuka allah ha ku yidhahdo faidaa goortii qaala uu yidhahda low isaga yarxamuka allah allaha kuu naxariisto markuu lagu yidhaahdo oo walaalkiisaa ugu duceeyo falyaqul ha dhaho lahu isaga walaalkiisa saa ugu duceeyey lahu isagaa saa ugu duceeye isaguna ha ku dhaho ullah allaha idin hanuuniyo wa yuslixu ha hagaajiyo baalakum xaalkiinna iyo arrinkiinna allaha idin hanuuniyo arrimihiinnana allah ha hagaajiyo akhrajahu lbukhaari baa weli marka waa duca waa laisu ducaynaya waa laisu ducaynaya ayib marka muxuu ahaayey isagu alluu mahadin waa loo ducayn isaguna waa ducaynaya kullu dalika waa mustaxab waay ah. ruuxu hadduu isagoo salaada ku jira isagoo salaada ku jira hadduu hindhiso alxamdulilah ma dhahaya jawaabtu ahaa salaada dhexdeeda haddaad ku hindhiso alxamdulilah waa dihi laakiin ruuxa salaada kugula jiraayo raxamka allah kuma dhihi lanno alxamdu lilah waa dikri salaaduna waa dikri sooma salaadteeda dikri baa loogu talagalay alxamdulilah marka waa dikriga salaada dhexeeda iyo ka mid laakiin yarxamukallah inaad tidhaado adoo salaad ku jira maya leanna cid baad la hadlaysaa bini oo maxluuq taasaan la ogolayn xadiidkii mucaawiya ayaa kutus mucaawiya bin xakim inaa warmarinaya ninkii saxaabiga ah oo isagoo salaada ku jira ayuu hindhisay aahirka waxaa ka muuqda inuu ilahay mahadiyey maxaa yeele saxaabada nin ka mid nin baa muxuu ahayaa yaa muxuu ahay mucaawiye laftiis nin saxaabadii ka mid ah hindhisay markaasuu wuxuu ku yidhi raximka allah salaaddii baan ku jira isagoo salaadda ku jiru yidhi raximka allah markaasaa lasoo fiirfiiriyey markuu arkay isagoo la fiirfiirinayo yidhi war maxaad iga fiirinaysaa <laughs> maxaa iga fiirinaysaa salaaddu ku jira waa hadlaya hadhow markuu salaadii ka baxay buu nabigu u yeelay sal alay slam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi salaada looguma talagelin dikriga ilahay waxaan ahayn ah, ilahay dikrigiisa loogu talagalay marka ninkii hindhisay sida saxaabada tacliimtu nabigu bare ka muuqatay yarxamuka waxaa la dhihi un markuu alxamdullah yidhahdo sooma halkaasaa marka laga qaadanaya inuu alxamdulilah yidhi marka dhib male baa le salaada gudaheeda inaad alxamdulilah dhahdo haddaad macnaha hindhiso anhu radi lahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi laa yashrabanna yuusan cabin axaduku midkiin yuusan wax cabi wey cabitaan yuusan cabin qaa'iman isagoo taagan mid taagan yuusan wax cabin akhraja waxa wariye muslimu muslim baa wariye xadiidka dhammaystirkiisa iyo tamaamkiisu waxa weeye laa yashrabanna axadu minkum qaa'iman faman shariba falyastaqi ah midkiin yuusan wax cabbin isagoo taagan ruuxii taagni wax ku cabana ha iska mantajiyo ayb xadiisku macnahaasu faa'iideyn saasuu leeyay xadiid kalaa jira oo islam xadiiskaa xoojinaya oo nebiga sal ly slam ra'aa rajulan yashrabu qaa'iman wuxuu arkay nin cabaya isagoo taagan markaasuu nebigu wuxuu ku yuri sal ly slam qih war iska muntaji wey markaasuu yidhi lima lima oo maxaa isaga muntajina maxaa jira markaasuu nebigu wuxuu ku uhi sal alay wasalam ayasuruka an yashraba macaka alhirru war ma ma ku farx gelinaysaa ma jeceshahay inay bisadi wax kula cabto markaasu wuxuu yihi maya seebay bisad wax iila maya ma jecli buui mana ku farxayo markaasuu nebigu wuxu yhi sal alay wasalam fainahu qad shariba macaka man huwa sharun minhu wax bisad ka shar badan oo ka daran baa kula cabay bu ashayaanu buu nabig sal lay haddaaba taagni wax ku cabtay shaydaan baa kula cabay buui shaydaansoo bisad kama dar bisad ka daran saas daraaddeed iska mataji buu niyo waxaa loo shaaday gale iska soo saar ayib xadiiskaasi waa xadiis sugan isaga xadiistaasi maxay faa'iidaysaa marka inaan taagnida lagu cabbi karin oo waxba lagu cabi karin lafdu nahyi bay kusoo arooreen alfaad badan bay kusoo arooreen ayib lafdi kaleeto axmed iyo ibn xibaan ay soo saareen fii saxiixi weliba uu saxiixiyey ayaa nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam low yaclamu aladii yashrabu wahuwa qaa'imun lastaqaa'a ruuxa isaga oo taagni wax ku cabaya hadduu ogaan lahaa waxa ka dhalanaya markuu cababa wuu iska matajin lahaa ayib axaadiistaas macnaha faa'iideynaysa waxaa khilaafsan oo ka soo horjeeta fi daahir axaadiis kale oo waxaa ka mid a ah xadiidka cabdulahi bni cabbaas uu leeyahy suqtu rasuula allahi sal lay waslam min zamzama fa shariba wa huwa qaa'im nebiga sal lay slam zamzam baan ka waraabiyey ceelka zamzam markaasuu cabay isagoo taagan nebigu sal lay slam isagoo taagan buu cabay waxaa ka mid a ah xadiidka cali bni abi aalib isagoo taagan buu cali cabay shariba qaa'iman markaasuu wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allahi sal lay wasalam facala kamaa ra'aytumuunii facaltu ah, nebigaan arkay isagoo oo taagni wax ku cabaya saan aniguba hadda taagni ugu cabay xadiis fara badan oo macnaha kutusaa jirta oo muxuu ahaay bal waxaa jira xadiidka cabdullaahi bni cumar fii sunani tirmidi wasaxaxahu sheikh lalbani caleyh raxmat ullah wuxuu yihi kunna naakulu cala cahdi rasuuli illahi sal lay wasalam wanaxnu namshi wanashrabu wanaxnu qiyaam wakhtigii nabiga sal lay wasalam waxaanu wax cabbi jirnay anagoo taagtaagan waxaana wax cuni jirnay annaga oo soconna taagni iskaba dhaafay annagoo soconnaan cuntada cuni jirnay buuri wakhtigii nabiga sal alay aslam axaadiistaasi marka waxaad moodaa daahirkoodu in iska hor imaanayo jumhuurulculamaa waxay ku jamciyeen ay axaadiista isugu geeyeen ana annahya maxmuulun cala tanziih karaahawa karaha tanziih baa lagu xambaaraya ficilka nabiguna sal alay aslam libayaani aljawaaz nabiga cabitaanka uu taagnida ku cabayna wuxuu caddaynayaa inay bannaan tahay reebidda uu reebay iyo nahyiguna wuxuu ku tusayaa in laga fiican yahay taas macna in laga fiican yahay laakiin haddaad ku cabto maadan dambaabina wax laga fiican yahay samayso taa waxa waxa caaridaya alamru amru amarka nabigu yiri illa wa ila iska mantaj taa waxa ka hor imaanayo de shaygu ruuxu hadduu shay mustaxaba sameeyey isku kalifo caloosha ka soo saar waxaad gelidimiyaa la dhihi halkaas bay culimadu isku khilaafayaan imaam ibn xami abu maxamed ibn xami aahiri isagu wuxuu leeyahay waa xaraam inaad taagnida ku cabto waxaana u iishay madhabka isaga asheikh alalbani caleyh raxmatullah laakiin jumhuurtu waxay qabaan cabitaanku waa bannaan yahay laakiin waa laga fiican yahay sidaasay axaadiista ku jamcinayaan qolyahan abu maxamed ibn xami iyo sheekh albani iyo jawaabo kala gedisan bay ka bixinayaan axaadiistan kutusaysa ficilka nabiga sal ly slam alimaamu shawkani baa isaguna si ku jamcinaya wuxuu leeyahay shawkaani wuxuu leeyahay ficluhu khaasun bihi wa qowluhu lilumma buu leeyahay nabiga ficilkiisa wixii isagu uu sameeyey isagay khaas ku tahay wixii uu amrayna oo uu ku hadlayna ummaddaa iska leh adigu siday culimmadu badankood qabaani waa in axaadiista la jamciyo wixii ficilka nabigana libayaanu ljawaas lagu xambaaro nahyigana lagu xambaaro lilkaraaha karaahati tanziih sidaas ayaad moodaa in axaadiisu isugu imaan karto wa huwa alawlaa liannahu mahma amkana aljamcu laa yusaaru ila atarjiix inta uu jamc suuroobi karo axaadiista in la jamciyo tarjiix lama aado nasiga iskaba dhaafi maca وعن أبو هريرة وحلقه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفعل أحدكم إذا قلت انفعل وكوقشنا أحدكم يتكين فليبدأ هب الله باليمين لكت ميدك تهكو بالله ميدك تمرك وركبتها قريب بدحنا لها كدام بيس وإذا قلت نزع أسيب يكبته واللغة أكبحنا يكبها بحصنا ينا falyabda ha bilaabo bixinta bishimaali lugta bidixda ha ku bilaabo yani midigtaan la horgelin midigtaana bixinta u dambayn bixinta bidixdaa horeysa gelintana midigtaa horeysa waltakun ha ahaato alyumna lugta midigtii awalahumaa labada lugood midooda hore oo tuncalu loo kabagelinayo kabta la gelinayo wa aakhirahumaa midooda ugu dambaysa oo tunsacu laga siibaya kabta muttafaqun caleyhi buhaari muslim baa soo saaray ayib waa kaan soo marnay waan u in xadiiskii nabiga sal ly slm kaana yucjibuhu tayamun fii tanaculihi wa tahuurihi ilaa wa shanihi kullihi nabiga sal lay wasalam kabagashigiisa tarajulkiisa kabagashigiisa shallaysigiisa arrimihiisoo dhan midigta inuu ku bilaabaa cajab gelin jirtay uu jeclaan jiray bimacna yuu jeclaan jiray marka sida imaamu nawowi caleyh raxmat ullahi uu leeyahay wixii min baabi takarum ah midigtaa lagu warmarinaya bidixdana waxaa lagu warmarinaya wixii didda daalika ah waxyaalaha xunxunka ah ka bixinta musqusha geliddeeda waxyaalaha noocaasoo kaleeta waxyaalaha warwanaaggana midigtaa lagu hormarinaya ayib marka kabta gelinteedu waa wanaag laanna lugtibay asturaysaayo dhibkii ka ilaalinaysa siibiddeeduna la mid ma aha marka midigtii baa lagu hormariyey siibidiina bidix lagu hormariyey wacanhu radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu sal lay slm rasuulku wuxuu yihi laa yamshi yuusan soconin axadukum midkiin fii naclin waaxidatin hal kab ayuusan ku soconin walyuncilhumaa labada lugood ha kabaha ha u geliyo jamiican ayagoo idil aw amase liyakhlachumaa ama ha ka wada siibo jamiican ayagoo idil muttafaqun caleyhi buhaari muslim baa soo saaray bimacnaa waxa weeye hal baad heli kartaa kabtaa aada heli karto hal lug ha gelinin labada lugood ama kaba u wada geli ama labadaba kaba la-aan ka wada dhig maalan adoon lugaynahayo socda bay kabihii midi kaa go-day lugtii baad ka siibtay midda kuu soo hadhayna ka sid laakiin hal lug inaad ku socoto kab wadato kalena ay muxuu ahay kabala-aan ha samaynin waay maxaasaa loo yeelay baa la isweydiiyey ma hiya alxikma culimadu qaarkood waxay leeyihiin liannu fiihi mishyatu shayaan ah, shaytaanka qaab socodkaa leh markuu lugnaad geliso lugna ad ka saarto qaab aan isu dheeli tirnayn buu ruuxu u soconaya af socodkaana shaydaan baa labay dhahay culimada qaar baa saas yidhi qaarna waxay leeyihiin liikhtilaali ilmashi bay leeyihin ruuxa socodkiisii baan toosayninoo inuu kufaaba dhici kartaba labada lugood waxay ku socon karaan markay labadooduba siman yihiin laakiin hadday kala koreeyaanoo midna kabi qabto midna ayna qabin qaab socodkii waa ruuxa ka lumayay leeyihin adiga si xikmaddaasi waa iska mustanbat ee mansuusa maa waa iska xikma ama cilla iska mustanbata culimada unbaa la soo baxay laakin laysat mansuusa saas way ayib jumhuur lculamaa nahyiga waxay ku xambaareen cala alkaraaha nahyigaas waxay ku xambaareen intooda badan inuu karaahiye taxriim uusan ahayn wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi laa yanduru allahu alla ma fiiriyo ilaa man ruux xaggiis oo jarra jiiday sawbahu maradiisa khuyalaaa xaraga kibir darteed u jiiday ruux maradiisa dhulka ku jiiday oo shullaha dhigtay isaga oo u samaynaya xaraga kibir darteed kaa ilaahay in naxariiseed kuma dayo muttafaqun caleyhi bukhaari muslim waa soo saaray ayib markii sidaas tiri ee umu salama waxay tidhi fa kayfa tasnacu annisaau biduyuulihinna yaa rasuula allah ah, waxay u fahmeen in rag iyo dumarba laga wado markaasaa waxay tii rasuulka ilaahayow seebay dumarku ayagu ku samaynayaan maradooda qeybteeda hoose ayaguna ma korbay u qaadayaan say yeelayaan markaasaa nebigu wuxu yuri sal lay wasalam yurkiina shibran ah, taako waxaan dhihi lahaa taako ayay iyagu dumarku hoos u dhigayaan maradooda markaasaa waxay tihi idan tankashifu aqdaamuhunna hadday taako hoos u dhigaan gommadoodaa fayd mayso markay socdaan xaggaa laga arkay markaasaa nabigu wuxuu yiri sal alay wasalam yurkiinahu diraacan dhudhun bay markaa hoos u dhigayaan ayib laa yazidna calayhi kana siyaadin maayaan marka man jara laa yanduru allahu ilaa man jara thawbahu khuyalaa waxay khaas ku tahay ragga amaa dumarka ayaga waxaa la rabaa inay maradooda hoos u dhigaan ilaa ay dhulka gaadho oy lugahooda iyo cirhbahooda ay qariso ilaa loo ruqseeyey marka nebiga weydiiyey rasuul ilaahay dhulkaan maraynaa maradiina dhulkay jiidaysaa dhulkii qayb kaadiya buu leeyahay qayb saxaray leedahay maxaan samaynaynaa nebigu wuxu uhi sal alay wasalam meesha nijaasada markay maradu marto soo meel kaloo daahira masii marayso haabay dheheen meeshaa dambaad daahirinaysa buui meeshaa dambaad daahirinaysa yani waxa waa maqsuud inay dumarku hoos u dhigaan maradooda oy lugaha qarsadaan laanna laguhu cawro amaa ragga waxaa la rabaa ilaa nisfi saa ah, dhudhunka niskiisa inay maradaadu joogtaan rabaa isratulmuslim nisfu saaq waay waa inaad anqowga dhexdiisa waxaan dhihi lahaa dhudhunka dhexdiisa inaad geysa waay waxaa lagu ogol yahay ilaa muxuu ahay aanqowga wixii aanqowga ka hooseeya maya لحديث البخاري نبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار وحي آن قوكه سيئه سبنتي أو النار نبي صلى الله عليه وسلم نار تقعد دوا يعني صاحبك waxay sabab ugu noqonaysaa inuu naarku galo waay ayib inuu naarku galay sabab ugu noqonaysa marka lama ogola culimada qaar ka mid ah waxay leeyihiin marka uu ka dhalanayo cuquubadan iyo waciidkani waa marka uu ruuxu kibir iyo isla weynan iyo khuyala uu ula jeedo hadduunan sidaa wadanin oo niyadaa uusan wadanin ismigu kama laasimayay qaarkood qabaan laakiin sida raajixa bacdu ahlilcilmina ay rajaxayaan bacdu ahlilcilmina ay rajaxayaan baxdi dheer buu ka leeyahay alimaam alxaafid ibni xajar caleyh raxmatullah fi fatxi ilbaari baxdi dheer buu ku leeyahay masalada uu kaga hadlayo khulaasadu waxa weeye haddii aad iyadoon kibir kaa ahayn aada aanqowga ka hoos marisana waciidka ku haystaa waa finnaar waa finnaar xataa adigu kibir ba hau samaynay waxaana macnaha rajaxaya xadiidka fi sunan ku sugan ee nebigu sal lla lay wasalam al-isbaalu min almakhiila ah, hoos u dhigga marada aanqowga laga hoos mariyo lafteedaada xaraga kibir ah adiga qalbiga iguma jirta iyo anugu caadiga iga ahayd iyo marada sida ubaan muxuu ahay u toshay iyo warkaa ka baxa lafteedaaba xarraga kibira bu nabi sal ly slam marka hadday sidaas tahay aanqowa wixii ka hooseeya waa naar haddii ay kuu dheer tahay arrintaa iyadaa in qalbigaaga ay ku jirto kibir iyo isla weynan iyo xarraga kibir ay kuu dheer tahayna ayada ismigu waa ka weyn yahayo laa yanduru allaahu ilayhi waay saas daraaddeed baa natiijada la kala duway markii xaraga kibir aad ah u samaysana ilaahay il naxariiseed kugu dayi maayo markii adoon xaraga kibir ayna kugu jirin aanqowgaaga maradu ka hoos martana fa finnaari nnaari cuquubadu cuquubadu maadaama ay kala duwan tahayna sababtaa kala duwan oo marna kibir bay kaa tahay marna iyadoon kibir kaa ahayn baad hoos u dhigtay labadaba lama ogola macna labadaba waa mamnuuc saas daraaddeed allahuma ruuxu isagoo dadaalaya oo maradii celcelinaya hadday anqagu ka hoos marto markaa dhib male adigoo dadaalaysaa maada tolonin saa maada u hagaajisanin maxawistii sarwaalkii qamiiskii kumaadan talagelin laakiin waxoogaa way kaa fakfakanaysaa waadna soo celcelinaysa taasi waa tii abubakar waay abubakar radi allahu canhuma wuxuu ku yihi ya rasuul allah ina izaarii yastarkhii rasuulka ilaahay hoosgeyntigaygu hoos buu u dhacaa isaga hoos iska aadisu isaga joogo ilaa an atacaahadahu inaan celceliyo mooye inaan ku dadaalo mooye hoos buu iska aadahayaa markaasaa nebigu wuxu yuri sal alay wasalam inaka lasta miman yafcaluhu khuyalaa adigu ma tihi dadka xariga kibirka u samaynaya dadka qaar baa waxay leeyihin anugu abubakar oo kalena sheekh anugu abubakar oo kalena war abubakar nebigaa taskiyeye oo yidhi kibir iyo xaraga kibir adiga kuguma jiree adiga yaa ku taskiyey wax ku taskiyey ma jiro marka abubakar ma tihide hebel baat ah, wax walbana waa kaa suroobi karaa marada kor u qaad sarwaalka kor u qaad oo macawiska kor u qaad oo qamiiska kor u qaad loma ogola ruur ninka muslimka ah looma ogola haddaadan dan lahayn sarwaalkan aada aanqowga ka hoos marisay waad ka koraysiin kartee maxaa saa ugu toolatay sheekh wuxuu ku leeyahay waxaa la dhihi waa ikhwaanu muslimiin iyo muxuu ahaayey waa waa nimankii xag jirkahaa iyo war waxaa la rabaa sunnada nabiga raac salawaatu rabbi wasalaamu caleyh khayrka iyo barakada halkaasay ku jirtaa cumar ibn khataab radi allahu canhu huwa muctadar waa fii saxiixi lbukhaari cumar oo muctadar ah oo geeridii ay ku soo xaadirtay oo sakaraada markii mindida lagu dhuftay ayaa waxaa usoo galay nin dhallinyaraa ninka dhalinyarada cumar markuu usoo galay wuu salaamay wuu salaamay wuu tacsiiyey uu yimid wiilkii markuu cumar ka kacay oo istaagay oo uu sii socdo wuu yidhi cumar iigu yeedha wiilka halay soo hala soo celi markaasu wuxuu ku yidhi dhagayso irfac izaaraka buu ku yidhi irfac izaaraka fainahu atqaa lirabbika wa anqaa lithawbika buu ku yidhi rabbigaana sidaasay cabsidiisu ku jirtaa maradaada nadaafadeeduna saasay ku jirtaa marada kor u qaaduu ku yidhi cumar ogow waa sakaraad waa muxtadar sariirtiibuu saaraya markaasaa wuxuu ka hadlayaa wiil dhallinyaraa oo maradiisu aanqowga ka hoosayso warkaasi wuxuu burinayaa dadka qaarkood oo dhahaya warreedhe dowladdii islaamkaaba maqane maxaad maryo ka hadhadlaysaan maro hoos loo dhigay iyo wadaadhow maxaa idinku ibtileeyey ah, islaamkii oo dhan baaba maqan oo dowladiisiibaa maqano war maradoo la hagaajistay iyo dowladii iskuma xidhna sooma maradaada haddaad hagaajiso oo sunnada waafajiso iyo haddaad marada hoos u dhigtay dowladii ku imaan mayso kuna maqnaan mayso sooma marka ihtimaamka khaliifatu raashid sunnadii nebigay ka turjumaysaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh saas daraaddeed ninka muslimka ah xaala min alaxwaal inuu aanqowga maradiisa ka hoos mariyo waa khalad mararka qaarkood waxaad arkaysa waa cajiib ah salaadda marka la imaanayo sarwaalladu waa inoo wada dheriye marka salaada la galhaya waxaad arkaysaa iyadoo nin walba uu maradii laalaa sarwaalkii laalaabahayo dadka qaarkood salaada dhexeeda ku laalaabahayaano war allihii intaas salaada aad ka maq banaanka ka ahayd aad sarwaalkaaga kor ugu qaadan waaysa salaada dhexeedaan ku qaadqaadahaya socon mayso ma soconayso sidaas daraaddeed marada kor ha loo qaato sunnadii nebiga wey hadyigii rasuulka salawatu rabbi wasalam caleyh haddii kale soo maaha khatar baad isgelinaysa wa canhu radia allahu canhu waa ibni cumare ana rasuula lahi sal alay slam qaala wuxuu yidhi idaa goortii akala uu cunayo axadukum midkiin falya'kul ha cuno biyamiinihi gacantiisa midigta ha ku cuno wa idaa goortii shariba uu cabayana falyashrab ha cabo biyamiinihi gacantiisa midigta waxa ku cabo maxaa yeele fa ina shaytaana shaytaanku ya'kul wuu cunaa bishimaalihi bidixdiisa wayashrabu wuu cabaa bishimaalihi buu ku cabaa shaytaanka inaan khilaafnana waa layna amray maqsad min maqaasid shariica waxa waaye in aad shaytaankana khilaafto kufaartana khilaafto akhrajahu muslim baa soo saaray وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري كل عن أو واشرب عب أو والبس لبسه أو نكحله أو وتصدق صدقيسه في غير سرف حد قدب walaa makhiilatin iyo xaraga kibir la-aan laba arrimood inta ay ku gafayaan laba arrimood inta aad iska ilaalinayso cun oo cad oo labiso oo sadaqayso labada arrimood maxaa yihi xadgudub xuduuddii shareecadu goysay inaadan gudbin cunidaada xuduudda gudbin cabitaankaaga xuduudda ha gudbin labiskaaga xuduudda ha gudbin sadaqaysigaaga xuduudda ha gudbin sidoo kaleeto kibirka iyo xaraga kibirka iyo isla weynka iyo qabka labadaa qodob intay ku gafayaan waa ku kaca akhraja waxaa soo saaray abu daawuud wa axmed wa callaqahu waxaa tacliiqiyey albuhaariyu baa tacliiqiyey callaqahu waxaa laga wadaa sanadku qeybta hore gooyey alimaam tirmidi wuxuu leeyahy xadiidkan xadiid xasana wa waxaa saxiixiyey sanadkiisa xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina wuu taxsiininaya fii saxiix aljaamic asagiir xadiidka sidoo kale waxaa soo saaray oo soo saaray baa xadiidka nasaa-i iyo ibnu maajah iyo axmed iyo abu daawuudin ayaalisi iyo xaakim baa weriye ah. ama abu daawuud ama abu daawuud saaxibu sunan xadiidkan ma warinin saas daraaddeed cazwu lxaakim alxadiid ila abi daawuud waa wahmun ismoosiis wa ismoosiis wa xadiidkan abu daawuud ma warinin allahuma hadduu ka wado abu daawuudin atayaalisi sidaana ma aha saniicu alxaafid ibn xajar fii kitaabihi ma ah xadiidkani wuxuu la mid yahay aayadda qur-aanka ee fii suurati alacraaf yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid wa washrabuu walaa tusrifuu waa midda aayadda yidhahdaan culimmadu ina allaha jamaca aqiba kullahu fii nisfi aaya ilaahay dhibiga oo dhan iyo dhakhtarnimadoo dhan aayad miskeed buu ilaahay ku kulmiyey cuna oo cadda oo haxad gudbina hadday cabitaankaagi iyo cunitaankaagu qorshaysan yahay cudurro fara badan baad ka badbaadi haddiise laakiin sidaad waxu hesho uun aad wax cunto waxaan ku cuninna aada cunto waa imtixaan waay marka cudur baad yaad diyaar u tahay leanna waxaa la yidhaahdaa yani waxa wey almacidatu baytudaa cudur oo dhan wuxuu ka yimaadaa caloosha badankii waa saas haddii calooshii wixii gelayey wax habaysan uu yahay wax qorshaysan uu yahay markaasi waxa weye cudurro fara badan buu ruuxu ka badbaaday midaasi waa israaf waa ka nebigu sal alay wasalam calooshaada saddex qaybood u qaybi ulun liطacaamihi wa ulun lisharaabihi wa ulun linafasihi saddex meelood meel cuntada geli saddex meelood meelna cabitaanka geli saddex meelood meelna ha banaanaatoo ka neefso neefta ugu talag saddexdiiba haddaad cunto ka wadageto wada geliso xageed ka neefsanayso soo daaca kulmi maysa marka dambana soo cudurro oo ku geli maayaan marka sidaas cabitaanka cunida wa kadalika labiska iyo sadaqada waxaa la rabaa ruuxu ictidaal inuusan ka bixin saasaa la doonaya macna hada bilahi towfiq sal allah waslm ala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbihi waslm